alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wcala aali muxamed w sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirray suuratu lbaqara tafsiirkeedaynu ku soo jirray waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala aayadda laba boqol soddon iyo kow min suurati albaqara allah waxa uu yidhi waidaa طallaqtum الnisaءa fabalagna ajalahunna faamsikuuhunna bimacruufin aw sarixuuhunna bimacruuf waidaa tallaqtum nnisaa'a haddii dumarka aa furtaan fabalagna ajalahunna ay gaadhaan ajalkooda wakhtigay ku caddad bixi lahaayeen ay ku dhowaadaan baa loo jeedaa maa looma jeedo inay caddad baxeen laakiin waxaa laga tilmaamayaa inay ku dhowaadeen inay markaa caddad baxaan waayo qariino waxa u ah waxaa ka dambaysa fa bimacruuf hadday cadadbaxaanna yacni markaa imsaak ma laha mana raajacsan karaan marka taasaa qariina ah fabalagnaa ajalahunna ay faqaarabna inqidaa'a ajalihinna ama inqidaa'a ciddatihinna ay ku dhowaadaan inay ciddadoodii yacni markaa inay cadadbaxaan ay ku sigtaan oo ku dhowaadaan laakiin weli aynay cadadbixin fa amsikuuhunna haysta dumarkaa bimacruufin macruuf xaala ku dheehan tihiin markaa ku haysta bimacnaa raajacsada oo si wanaagsan oo dhaqan wanaagsana yacni ku haysta oo ku ceshada aw sarrixuuhunna ama sii daaya bimacruufin macruuf xaala ku dheehan tihiin oo wanaag ku dheehan tihiin sii daaya walaa tumsikuuhunna diraaran litactaduu walaa tumsikuuhunna dumarkaa ha haysannina diraaran oo bimacnaa ha u soo ceshanina diraaran dhibaataynaa dhibaataynaysaan daraaddeed litactaduu inaa xadgudubtaan daraaddeed aa dhibaataynaysaan waman yafcal daalika ku kastoo sidaa sameeya faqad dalama nafsa xaqiiqe naftiisa waa dulmiyey waa ku xadgudbay walaa tattakhiduu aayaati illaahi husuwa walaa tattakhiduu ha ka yeelanina aayaati illaahi aayadaha ilaahay husuwan ay mahsuwan biha ama mahsuu'an biha wax lagu dheeldheelo ha ka yeelanina aayaadka ilahay ku dheleelina wadkuruu xusa nicmat allaahi nicmada ilaahay calaykum korkiinna idiin nicmeeyey xusa wamaa anzala calaykum yo waxa korkiinna allah ku soo dejiyey xusa oo min alkitaabi kitaab ah waalxikmati iyo xikma ah yacidukum bihi wuxuu ku soo dejiyey yacidukum xaaluu idin waaninaayo bihi markaa kaa uu soo dejiyey idinku waaninaayo wattaquu allaha allah ka baqa waaclamuu waxaa ogaataan anna allaha bikulli shayin caliim anna allaha inuu allaah bikulli shayin caliim wax walba inuu allah u cilmi badan yahay macna alijmaali dumarkii marka la furo oo weli ayna cadad bixin dalaaquna rajci yahay in ama si wanaagsan markaa loo haysto ama si wanaagsan in loo sii daayo faamsikuhunna bimacruufin oo la raajacsado intaynay cadad bixin oo si wanaagsan aan la dhibaataynayn yacni loo ceshadoo loo haysto ama si wanaagsan loo talaaqo loo sii daayo loo baaqi yeelo marka waxa weeye inay sidaa ku cadad baxaan oo aw sarixuuhunna bimacruuf waxaa laga tilmaamayaa qofkii dumara markii la furay talaaqu rajci ahaa iyo ciddadii ay ku jirto haddii la doonaayo si wanaagsan in loo dhaqdo waa la soo ceshanaya haddaan markaa la doonaynaa si wanaagsan baa laysaga sii daynayaayo bimacnaa waxaa loo baaqi yeelayaa inay cadad baxaan iyadan la raajacsan aw sarrixuuhunna bimacruuf markaa saasay noqonaysa yacnii kaga tagoo ku daaya yacni talaaqa afurteen si ay sidaa ugu cadad baxaan oo ciddii markaa guursanaysa markaa ay u bannaanaadaan hawsoo ah dumarka ha u soo ceshannina inaad dhibaataysaan daraaddeed yacni ha u soo ceshannina oo dee darar kuma bannaano qofkii markaa in la dhibaateeyo laa darara walaa diraar shareecada markaa dararkii xaaraanbu ku yahay qofkii xaqdarro in lagu dhibo dee ma bannaana walaa tumsikuhunna diraaran litactaduu cid kastoo sidaas samaysana oo yacnii isagoo aan muraad kale ka lahayn qofka dumara u soo ceshada si uu dhibaateeyo yacni wuxuu la yimi tacaddi iyo dulmi naftiisa uu dulminaayo oo dee macsidaa uu la yimi ama dembigaa uu la yimi isaguu dhibaya qofkii adduunyada dhibha ku ahaado laakiin dhibaatada markaa dee qofkan kale aakhire u keenaya ayaa ka daran ya faqad dalama nafsa naftiisuu dulmiyey waayo dhibtani isagay ku dambaynays dhibtani isagay ku dambaynays nin baa wuxuu ku yidhi nin kale yacni marka alcanuka lacnatan yadkhulu macaka alqabra waxaan ku nacdalayaa buuhi nacdal qabriga kula gasha markaasuu macaka yadkhulu laa maci aduu kula gelayaa lacnadaad sheegaysaa waa camalkaagii aduu kula gelayaa qabriga aniga ila geli maayo ya sooma odhan waxaan markaa ku nacdalayaa nacdal markaa qabriga kula gasha ayuu hi macaka yadkhulu laa maci aday kula gelaysaa waayo waa camalkaagii laakiin aniga ila geli mayso aniga ila geli mayso hmm marka waxa weeye qofkan markaa dulmiga la yimi dee isagu dhibaya dulmigu waman yafcalu dalika faqad dalama nafsah walaa tattakhiduu aayaati illaahi huzwa yacni marka aayaadka ilaahay dheeldheel ha ka dhiganin oo ha ku dheeldheelina waxaa loo jeedaa waxaa soo gelaysaa in iyo marka waxa weeye nikaaxii iyo marka waxa lagu cayaaro ayaa soo gelaysa waxay ka dhigan tahay yacni xukun sharciga oo dee markaysaga qofkii aanu yani marka uu yidhahdo lacaab baan hadda uga jeedi intuu qofkii dumar ama talaaqo ama raajaxsado ama wax la mida hadhowna yidhaahdo yani marka waxa iga ahayd cayaayar bay iga ahayd hmm. waana ta xadiiska nabiga sala allahu alayh wasalam ku soo aroortay salaasun jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun saddex dhabtoodu waa dhab cayaayarkooduna waa dhab haddii xataa kaftan loo yidhaahdo yacni dhab bay u dhacaysaa yani aalaaqu wnikaaxu wlcataaqu riwaayaadka qaarna waxay ku beddelayaan warajca ayay ku beddelayaan yani markaa cataaqa ku beddelayaan marka waxa weeye dhabtooda iyo dhayashooda waa isku mid hadduu yidhahdo cayaayir baan wax u xoreeyey xor bay noqonayaan hadduu yidhahdo cayaayir baan wax u furay oo dhab igama ahayn xaqiiqatan bay u furmaysaa wahaakada yani marka ashyaadaas yani markaa laguma ciyaaro wadkuruu nicmat allahi calaykum wamaa anzla calaykum min alkitaabi walxikmati yacidakum bih waxa xusaa nicmaynta allah idiin nicmeeyey xusa iyo waxa allah korkiina ku soo dejiyo kitaab iyo xikmada ah xikmada waxaa looga jeedaa sunnada ayaa looga jeedaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamaya kitaabka yacni axkaamta ku sugan baa laga tilmaamaya sida marka hadda mufasirkuba uu marayo aynu arki doonno hmm. imaamu shaafici waxa uu yidhi iyo culamo kaleba haddii kitaab iyo xikma la israaciyo xikmadu waxay noqotaa in loo jeedo sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam sunnada nebigay noqotaa asalna waxa u ah cadfiga taghaayur baa u asala marka xikmadu shay kitaabka ka duwan yacni markaa waxa weye inay noqonayso ayaa markaa adhara oo muuqad badan marka sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam baa loo jeeda sunnaduna waa waxyi oo munazala sida qur-aanku waxyi u yahay ayaa sunnada nabiguna sala allahu alayh wasalam ay waxyi u tahay waidaa tallaqtum annisaaa fabalagna ajalahun allah wuxuu uhi waidaa tallaqtum annisaa'a haddii dumarka aa furtaan fabalagna ajalahunna ay ku dhowaadaan cadadbaxoodii ay ku dhowaadaan yacnii wakhtigay ku cadadbaxayeen ay ku dhowaadaan oo ku sigtaan qaarabna inqiaa'a ciddatihinna qaarabna ay ku dhawaadaan inqiaa'a ciddatihinna ciddadoodu inay dhammaato cadadbixoodu dhammaado ay ku dhowaadaan laakiin weli aynay cadadbixin fa amsikuuhunna haysta waxaa loo jeedaa bian turaajicuuhunna inaad raajacsataan ku haysta oo soo ceshada ila marka way furan yihiin iyagoo furan lama haysan karo sida loo haysanaya maxay ku dhacaysaa suuradeedu waxay ku dhacaysaa bian turaajicuuhunna inaad soo ceshataan waa raajacsataan bimacruufin yacni markaa macruuf xaalaa ku dheehantiin aad raajacsataan min hayri diraarin dhibaatayn la'aanteed dhibaatayn la'aanteed aad raajacsataan aw sarrixuuhunna ama sii daaya bimacruufin macruuf xaalaa ku dheehantihiin sii daaya macruuf xaalaa ku dheehantihiin sii daaya utrukuuhunna ka taga xataa tanqadii ciddatuhun ilaa ay dhammaanayso ciddadoodu oo cadadbaxoodu u dhammaanaayo iska daayo faraha ka qaada oo ha raajacsanina marka tasriixa looma jeedo in dib loo sii furayo ee waxaa laga tilmaamaya furitaankii baa loo daynayaa si waxa weeye ay u cadadbaxaan dabeedna markaa ragga kale ay ugu bannaanaadaan marka bimacruufkana waxaa laga tilmaamaya min hayri diraar dhibaatayn wax la yidhaahdaa aynay wehelin oo aan la dhibayn aan la dhibayn ama si wanaagsan baa loo wada joogaa ama si wanaagsan baa loo kala tagaa walaa tumsikuuhunna dumarkii ha haysannina birajcati ceshi a ceshataan ha ku haysannina diraaran dhibaatayn daraaddeed a dhibaataynaysaan oo waxaa jirtay waagii hore dalqaduhu may xadidnayn saynu soo sheegnay markii dambaa dalqadaha saddex lagu soo koobay ee waxay ahayd markii hore yacnii intii aan saddexda lagu koobin mar kastoo ninku uu haweenayda furo waxa u bannaanayd inta uu ciddada ku jirto inuu ceshadaa u bannaanayd waagii hore markaasaa dee dadka qaarkood waxay markaa yidhaahdeen si wanaagsanna kuu qabi maayo kumana sii daynayo markastaad ku sigato inaad caddadbaxdo ku dhowaato waan ku soo ceshanayaa haddana ku haysan maayo waan ku furayaa yaa haddana waa ku soo ceshanayaa saasun baan u wadayaa markaa dabeed markii dambe waxa weye waa la xadiday si dhibaatadaasi markaa meesha uga baxdo aan dumarka loo dhibaatayn ayaa dalaaqii horta saddex baa lagu soo koobay qofka dumara lagu qabay mar labaadkana waxa markaa la diiday yacni markaa in loo soo ceshado dhibaatayn la dhibaataynaayo walaa tumsikuhunna diraaran ha u haysanina dumarkii bimacnaa ha u soo raajacsanina diraaran dhibaataynaa dhibaataynaysaan daraaddeed mafcuulun lahu waa mafcuul lahu ay lidiraarin litactaduu a u dhibaataynaysaan litactaduu inaa xadgudubtaan daraaddeed a u dhibaataynaysaan litactaduu waxay ku tacalluqdaa litactaduu waxay ku tacalluqdaa diraaran bay ku tacalluqdaa waa cilat lcilla waa laba cilo isdaba yaalla walaa tumsikuhunna dumarkii ha haysanina bimacnaa ha u soo ceshannina birajcati ceshigaa soo ceshateen ha ku haysannina bimacnaa ha soo ceshanina diraaran dhibaatayn daraaddeed ha u soo ceshanina mafcuulun lahu waa mafcuulu lahu waa mafcuulu min ajli yacni dhibaatayn daraaddeed lidiraarin liajli diraarin a u dhibaysaan litactaduu inaa xadgudubtaan daraaddeed a u dhibaataynaysaan maxaa ku dhibaataynaysaan calayhinna korkooda yani ku xadgudubtaan bililjaa'i inaa ku kalliftaan ila liftidaa'i furasho ay markaa isfurtaan oo maal isku furtaan dalqadda ku iibsadaan iyo watadliiqi yacni markaa furitaan iyo furasho wa tadwiil ilxabsi iyo markaa xabisaadda a xabisaysaan bimacnaa haysiga haysanaysaan oo aydan sii daynaynin inaad ku dheeraysaan muddadii inaad ku dheeraysaan kaannahu ay idin xidhan yihiin yacni sidaas marka waxa weeye Eh, ha u dhimina inaa eh, ku xadgudubtaan daraaddeed marka sidaa qofkii dumaridee ay dhibaatooto marka dambe odhanaysaa waxa weeye dalqadii yacni markaa iga iibiya ama meherkii baan ku iibsanaya ama xoolo kalean ku iibsanaya wax la mid ah yacni si ay markaa uga baxdo uun yacni marka jeelkan uga baxdo waman yafcal daalika ku kastoo sidaas sameeya madkuurka la soo sheegay daadu waxay ku dhacaysaa arrinka la soo sheegay oo ah yacni markaa in dumarkii loo haysto ama loo raajacsado si loo dhibaateeyo daraaddeed faqad dalama nafsah xaqiiqeen naftiisuu dulmiyey ku xadgudbay siduu dulmiyey naftiisa bitacriidiha ilaa cadaabi illaah inuu u bandhigay cadaabka ilaahay daraaddeed walaa tattakhiduu aayaati illaahi husuwa ha ka yeelanina aayaati illaahi aayadaha ilaahay husuwan ay mahsuu'an biha wax lagu dheelleero ha ka dhiganina bimukhaalafatiha see looga dhiganayaa khilaafka la khilaafaayo aayaadka ayaa looga dhiganayaa in la khilaafo masdarku wuxuu u dhacayaa macno mafcuul buu u dhacayaa bimukhaalafatiha yacni uga dhiganaysaan marka qaar lagu dheereelo khilaafkaa khilaafaysaan waxaa addaynayaa suurada ay ku dhacayso yacni marka e, hus'iga ama dheeldheelku ninkii odhanayo qofka dumara waan furay haddana markaa odhanayay dheeldheel baan uga jeeday ama cayaayir baan uga jeeday dhabigamay ahayn oo kale waxay soo gelaysaa dee cumuumka aayadda waxyaalaha lagu diidaayo wadkuruu nicmat allaahi calaykum allah wuxuu uhi wadkuruu xusa nicmat allaahi nicmaynta ilaahay calaykum korkiinna uu idiin nicmeeyey bilislaami islaamnimada idinku nicmeeyey xusa oo waxaa ku xustaan inaad ka shukri naqdaan nicmadana waxaa loo jeedaa bimacna alincaam wamaa anzala iyo kuu soo dejiyey xusa allah uu soo dejiyey calaykum korkiinna ku soo dejiyey oo min alkitaabi kitaabka qur'aanka ah alqur'aani qur'aanka ah waalxikmati iyo xikmada ah maa fiihi min alaxkaam wuxuu ku fasiray mufasirku yacni markaa xikmadu inay tahay waa qur'aanka waxa ku suganee axkaam ah laakiin imaamu shaafici raximahu llahu waxauu yidhi xikmada waxaa looga jeedaa axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo sunnada nebiga ayaa xikmada looga jeedaa waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wax kastuu ku hadlaa waa xaq wamaa yandiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa waatuu allah yidhi nebigu ku hadli maayo hadal hawadiisa ama wuxuu iska jecel yahay ku hadli maayo wuxuu ku hadlayaa waxay ahaatay waxyi loo waxyooday oo allahu waxyooday ayuu ku hadlayaa yacidukum bihi wuxuu allah soo dejiyey korkiinna ku soo dejiyeyna xusa oo min alkitaabi walxikma yacidukum xaaluu idin waaninaayo uu soo dejiyey bihi yacni madkuurkaa la soo sheegay ama kaa uu soo dejiyey uu idinku waaninaayo bian tashkuruuha waxaa ku xustaan inaa ku shukri naqdaan yacnii dikriga layna amrayo waxaa loo jeedaa yani markaa ka shukri nafa oo qalbiga iyo camalka mid walba yani ka xusa iyo afkaba qalbiga markaa qira yani nicmooyinka allah idinku nicmeeyey oo aqoonsada afka ka xusa oo sheega oo ku shukriya camalka markaysaga yani e, ku xusa oo taacada iyo khayraadka la kaalaya oo sameeya bi an tashkuruuha ku shukri naqdaan bilcamali bihi camalfalkaa ku camalfalaysaan yani markaa inaad ku shukri naqdaan bilcamali bihi maxaa ugu shukri naqaysaan camalfalkaa ku camalfalaysaan baa ku shukri naqaysaan oo shukrigu waa maxay shukrigii wuxuu noqonayaa shukrigu waa guda ballaadhan yahay oo qowlka afka iyo qalbiga iyo jawaarixda intaba waa ka dhaca oo camalka laftiisu shukrinaq waa noqdaa icmaluu aala daawuuda shukraa camal fala reer daawuudow shukri camal marka camalkii dee shukri waa noqdaa camalka taacadu saas aawadeed waxaa jirta sujuud la yidhahdo sajdatu shukri sujuuddii shukriga marka xamdiga waa ka guda ballaaran yahay shukrigu oo camalkiibaa shukriga soo gelaya camalka taacada ee khayrkee wanaagsan saas aawadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam waatuu qiyaamu leyl badan la iman jiray oo habeenkii intuu salaatuleyl u kaco ayaa addimadu barari jireen markaase addimadu markaa eh, intay bararaan wakhtiyada qaarkood ay qarqarxi jireen markaasaa caaisha waxay ku tiri yaa rasuul allaahi ma saasaad yeelaysaa iyadoo ilaahay dembigaagii hor iyo dembigaagii dambaba dhaafay markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi afalaa akuunu cabdan shakuuraa miyaanan noqonaynin addoon shukrinaqid badan miyaanan noqonayn wuxuu tilmaamayaa qiyaamuleylkan uu la imanayaa inuu shukrinaqa allah u shukrinaqaayo inuu markaa uu yahay buu tilmaamaya wattaquu allah allah ka baqa waaclamuu waxaa ogaataan ana allaha inuu allah bikulli shayin caliim wax walba inuu allah u cilmi badan yahay laa yakhfaa calayhi shay wax allah ka qarsooni ma jiro ee wax walba allah waa yahay allah wuxuu yidhi waidaa طallaqtum الnisaءa fabalagna ajalahuna falaa tacduluuhuna an yankixna aswaajahuna ida taraadaw baynahum bilmacruuf waidaa طallaqtum الnisaa'a haddii dumarkii aa furtaan fabalagna ay gaadhaan ajalahunna muddadii ay ku caddadbaxayeenna ay gaadhaan oo caddadbaxaan falaa tacduluuhunna ha u diidina waxaa lala hadlayaa awliyadii mas-uulka ka ahaa dumarka ama aabbayaal ha noqdaan ama walaala ha noqdaan ama qaraabada kale yacni markaa xigtadeeda ha noqdaanbe falaa tacduluuhunna dumarkaa ha u diidina oo ha ka mancinina an yankixna inay guursadaan aswaajahunna raggoodii qabi jiray inay guursadaan ha u diidina waa talaaqii baa rajci ahaa oo dalqadihii ma dhammaanin weli dalqadihii waxbaa laaban laakiin qofkii dumar ahayd baa cadadbaxday oo wakhtigii uu raajacsan lahaa ayaa ka dhacay dabeedna markii ay cadadbaxday dabadeed iyadoo dalqadihii wax laaban yihiin baa waxay isku raalli noqdeen inay markaa isguursadaan markaa tii baa yacni loo diidayaa inay marka awliyada yani qofka dumara weligeedu inuu u diido guurkaas inuu u diido qisayna leedaho qisada waa sheegi doonnaa insha allah falaa tacduluuhunna ha u diidina an yankixna inay guursadaan dumarkaasi aswaajahunna raggooda inay guursadaan ha u diidina waa raggii qabi jiray marka rag uma aha qaba laakiin bictibaari maa kaanuu waxay ahaan jireen baa aswaajta loogu magacaabaya idaa taraadaw baynahum bilmacruuf idaa taraadaw hadday iska raalli noqdaan raggii iyo dumarkii baynahum iyaga dhexdooda hadday iska raalli noqdaan bilmacruufi taraadiyan kaa'inan bilmacruufi ama multabisan bilmacruuf yacni markaa raalli ahaansho macruuf ku dheehan hadday iska raalli noqdaan wa isku raalli noqdaan inay isguursadaan ha u diidan idinkuha ka mancinina daalika xukunkaa la soo sheegay madkuurkaa la soo sheegay oo ah reebista laydinka reebaayo inaa u diiddaan yuucadu bihi waxaa lagu waaninayaa man kaana kii ahaaday minkum xaalu idinka idinka mid yahay yu'minu billaahi mid allah rumaynaya ahaaday walyowmi alaakhiri maalinta dambe oo qiyaamada ana mid rumaynaya ahaaday baa lagu waaninayaa ciddii allah iyo maalinta aakhiro rumaynaysaa ayaa sidaa lagu waaninaya daalikum kiinaa la soo sheegay oo dumarka raggoodii in loo guuriyo oo lagu celiyo askaa lakum kaasaa marka waxa weye wanaag leh oo dahirnaan leh wa atharu isagaa tahaaro iyo markaysa markaa wanaagna markaa le wallaahu allah yaclamu waa og yahay wa antum idinkuna laa taclamuuna maydaan ogidin aayaddani waxay lahayd sabab bay lahayd sababta waxaa ku soo arooray xadiis bukhaariga iyo sunanka qaarkood ba ay soo wariyeen sababtaasi waxay ahayd saxaabigii la odhan jiray macqil ibnu yasaar la odhan jiray ayaa inanay walaala ahaayeen ayaa waxaa qabay oo u guuriyey hore nin kale oo saxaabi ah oo qaraabadooda ahaa ninkii markii loo guuriyey ayuu qofkii dumar ahayd ee inan yasaar waa furay markuu furay talaaq uu furay waa talaaquu ceshan karay ahayd oo raajacsan karo ma raajacsan waa iska daayey ilaa intay cadadbaxaysay markay cadadbaxday dabadeed bay haddana is oggolaadeen inay dib isu guursadaan macqil ibnu yasaar baa u tegey e, saxaabigii baa wuxuu u tegey macqil ibnu yasaar wuxuu ku yidhi markaa walaashaa dee ii guuri macqilna waa cadhooday dabeedna wuxuu yidhi waan ku wanaajiyey dabeedna waad furtay markii dambe markaa iyadoo ciddadii ku jirtaad raajacsan kari lahayd maad raajacsan waxaad sugtay intay cadadbaxaysay iminka markay cadadbaxday ee rag kale iga soo dooneen ayaad leedahay markayse markaa ii guuri wallaahi dib inaydaan u kulmayn wallah buu marayba aayaddaa soo degtay waidaa طallaqtum الnisaءa fabalagna ajalahunna falaa tacduluuhunna an yankixna aswaajahunna ida taraadaw baynahum bilmacruuf aayaddii markay soo degtay macqil ibnu yasaarna ogaaday arrinkii dee in waxa weeye aayad qur'aani ku soo degtay waa hoggaansamay waxaanuu yidhi samcan wa taacatan yacni waxa weeye waa maqal baan maqlayaa ateecitaanna waa ateecaya sida riwaayada nasaa'iga iyo tayaarisi abu daawuud atayaarisi ay soo wariyeen waxay sheegaysaa samcan wa taacatan kafartu can yamiinii wa ankaxtuha riwaayaad kalena waxaa ku soo arooray inuu yihi samcan lirabbii wa taacatan yacnii ateecitaan maqal aan rabbigay maqlaayo ayaan maqlay iyo ateecitaan aan ateecayo markaasuu deedna yidhi usawijuka wa ukrimuk waana kuu guurinaya waana ku sharfaya dhaartiisii waa ka kafaaro guday sida riwaayada kale sheegayso kafartu can yamiinii wa ankaxtuha dhaartaydiina waan ka kafaaro guday waana u guuriyey buui markaa sidaasuu xukunkii ku aqbalay oo ugu hoggaansamay sabab nusuulka aayaddu ku soo degtayna waa qisadaas weyi marka waxaa loo diidayaa qofkii dumar ahayd nin kufkeeda oo is ogol yihiin in markaa weligu u diidaa uma bannaana yacni labadoodu raalli bay isku noqdeen idaa taraadow baynahum bilmacruuf marka macno loogu diidaa meesha ma taalo waayo dee waxa weeye sidan baa khayrka iyo wanaagga ku jira xadiis kale waxaa ku soo aroortay inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fasawijuuh ilaa tafcaluuhu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun cariid xadiiska tirmidi wakayruhu soo wariyey hadduu idiin yimaado midaa markaa diinkiisa yacni camalfalka diinka uu ku camalfalayo iyo akhlaaqdiisaba aa ka raalli tihiin oo guur idinka doonayo u guuriya haddaad sidaa yeeli weydaan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni fasaad baa arlada iyo kharribaad baa ka dhacaysa iyo fitno ballaadhan iyo fitno ballaadhan fitnada ballaadhan waxaa loo jeedaa zinada iyo xumaantu inay faafayso waayo guurkii haddii la adkeeyo waxaa fududaanaysa xumaanaha dadkii shahawaad baa ku abuuran marka waxa weeye in la fudaydiyo la sahlo ayaa khayrka iyo wanaagu ku jiraa markastoo guurku adkaadana yacni xumaanta ayaa badanaysa xumaanta ayaa badanaysa saas aawadee aayadahan muxuu ilaahay inugu sheegay aayaddan allah wuxuu inoogu sheegay daalikum askaa lakum wa kaasaa khayr idin leh tahaaro iyo wanaagna idin leh ila dunuubtu waxay leedahay najaasay ka dhiganta addunuub waa ka najaasa ya yacni taacaadki iyo khayraadki iyo wanaaguna wuxuu ka dhigan yahay tahaaro nadaafad buu ka dhigan yahay dunuubtuna wasakoo kale ka dhiganta marka dalikum askaa lakum wa athar quluubtiinna iyo marka waxaweye diinkiinna sidaasaa markaa idiin wanaag badan oo idiin khayr badan yadaana idiin tahaara yacni markaa leh yani markaa khayr iyo tahaaraba yada idime taas ayaa laga tilmaamay aayaddan waxaa laga qaataa guurka in loo shartiyo weli oo qofka dumara weli la'aan inay guursan karin adillo kale waa ku soo aroortay laakiin aayaddan iyo xadiiskanna deliil buu u yahay saas aawadeed baa imaamu shaafici uu yidhi aayaddani waa abyanu yacni marka dalaala waa daliilka ugu dalaalada cad ee aayad qur'aan ah ee ku soo arooray weligu inuu yahay lagama maarmaan oo qofka dumari weli la'aan inaynay guursan karin imaamu shaafici baa odhanaya sida looga daliishanaya maxay tahay waxaa looga daliishanayaa qofkan dumari waxay ahayd yacni carmal bay ahayd lama odhan iyadu ha iska guursato waxaa lala khitaabay markaysa markaa awliyadii falaa tacdunuuhunna ha u diidina baa laguyi dee awliyadu waxbaa ku xidhan imaamu tirmidi markuu xadiiskan soo wariyey tacliiq buu raaciyey kitaabkiisa sunanka wuxuu imaamu tirmidi yidhi xadiiska markuu soo wariyey wa fii hada alxadiisi dalaalatun cala annahu laa yajuusu nnikaaxu bigayri waliy xadiiskan waxaa ku sugan buu yidhi dalaalo ku tusinaysaa inuu markaa aanu guurku bannaanayn weli la'aantii weli la'aantii inaan guurku bannaanayn oo asaxayn lianna ukhta macqil ibni yasaar kaanat sayiban waayo macqil ibnu yasaar walaashii waxay ahayd carmal falow kaana alamru ilayha duuna weliyiha zawajat nafsaha haddii arrinku xaggeeda ahaan lahaa oo weligeeda aan waxba ku xidhnaan lahayn oo iyadu ay ismeherin kari lahayd dee waxaa la odhan lahaa iska guursato nafteeda waa guurin lahayd yani walaalkeedna looma baahdeenba walaalkeedu wuxuu ku warheli lahaa dee ninkeedii baa guursaday oo markaysa markaa qabaa walam taxtaj ilaa weliyiha macqil ibni yasaar umana baahateen imaamu tirmidi baa odhanaya umana baahateen weligeedii macqil ibnu yasaar ahaa waa walaalkeeda uma baahateen wa inamaa khaataba allaahu fi laayati alwliyaa imaamu tirmidi baa odhanaya ilaahayna wuxuu la khitaabo aayadda kula hadlay awliyada mas-uulka ka ah dumarka oo inanta weligeeda ayaa lala hadlayaa oo leeyahay ha u diidina guurka ha ka mancinina marka in wax ku xidhan yihin bay ku tusinaysaa fa qaala falaa tacduluuhunna an yankixna aswaajahun saasuu ilaahay ku yidhi falaa tacduluuhunna waawgan waawu damiirku wuxuu faa'iidaynaya raggii in lala hadlayo ya raggii in lala hadlayo fafii hadihi alaayati dalaalatun calaa ana alamra ila alwliyaa'i fi taswiiji maca ridaahunna wuxuu ku soo khatimay imaamu tirmidi hadalka aayaddan waxaa ku sugan tusin ku tusinaysa in arrinku awliyada iyo mas-uulka dumarka oo awliyadooda ah inuu xaggooda ahaaday xagga guurinta iyadoo la guurinaayo maca ridaahunna raallihaanshahooda iyadoo weheliyo oo ninkay ku raalli noqdaan loo guurinayo xadiiska markuu soo wariyey ayuu tacliiqaa raaciyey raqamku xadiisku ku leeyahay sunanka tirmidina waa laba kun sagaal boqol siddeetan iyo kow yacni saas calaa kulli xaal guurku inuu u baahan yahay weli adillo kaleba waa leeyahay waxaa ka mida laa nikaaxa ilaa biwaliyin baa ka mida waana xadiid saxiixa oo imaamu albukhaari wa hayruhu ay saxiixiyeen yacni markaa guur asaxaya weli la'aantii ma jiro wuxuu kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayuma imra'atin nakaxat bikayri idni waliyiha fa nikaaxuhaa baatilun fa nikaaxuhaa baatil qof dumaro kasta oo idanka weligeeda iyo oggolaanshaha weligeeda la'aanteed guursata guurkeedu waa baatil baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam guurkeedu waa baatil yacni waa ku celceliyey nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni waa ku celceliyey xadiiskuna waa saxiix ahlucilmiga qaarkoodna waxay sanad saxiixu ku soo arooray xaafid ibnu xajarna waa saxiixinaya marka calaa kulli xaal adila mutacadida ayaa masaladaasi leedahay allah waxau yidhi waidaa allaqtum nisaa fabalagna ajalahunna waidaa allaqtum nnisaaa dumarka markaa furtaan fa balagna ajalahunna alaaqii rajcigahaa weli weeye waa alaaq la ceshan karo waan dalqadihii dhammaanin fabalagnaa ajalahunna ay gaadhaan ajashoodii ay gaadhaan bimacnaa wakhtigay ku cadadbaxayeen ay gaadhaan labada mawdica ay ku soo aroortay aayaddan iyo aayaddii hore fabalagnaa ajalahunna macnahoodu waa kala duwan yahay sida imaamu shaaficiba uu sheegay oo waxau idhi dalla ikhtilaafu alkalaamayni cala ikhtilaafi albuluugayn imaamu shaafici baa odhanaya labada hadal kala duwanaanshahoodu wuxuu faa'iidaynayaa oo ku labada gaadhitaan inay kala duwan yihiin oo say kuu tusinayaan midna waxaa ka dambaysa fa amsikuuhunna bimacruuf oo raajacsi baa ka dambeeya hadda ma aragtaa wakhtiga qofka dumara la raajacsan karaana waa intay ciddada ku jirto ee markay baxdo lama raajacsan karo idan hadalkaasi wuxuu ku tusinayaa taa hore inaan looga jeedin inay cadadbaxeen inaan looga jeedin tan dambana falaa tacduluuhunna an yankixna aswaajahunna guur baa laga hadlayaa awliyadii la leeyahay inaa u guurisaan ha u diidina marka idan way cadadbaxeen ilaa hadday ciddada ku jiraan wuu raajacsan lahaa bes marka labada hadal ee ka dambeeya waxay caddaynayaan labada gaadhitaane ajasha la gaadhayaa kala macno inay yihiin oo midna laga tilmaamayo wakhtigii cadadbaxa waa lagu dhowaaday laakiin weli lama gaadhin saas aawadeed baa raajacsigu bannaanaaday faamsikuhunna bimacruuf ya ta dambana yacni raajacsigii waxa weeye wakhtigiisi waa tegey oo guur bay markaa doonayaan xaaladdan falaa tacduluuhunna an yankixna aswaajahunna way cadad baxeen ilaa haddaynay cadad bixin way raajacsan lahaa ee guur looma baahdeene fabalagna dabeedna ay gaadhaan ajalahunna muddadii ay ku cadad bixi lahaayeenna ay gaadhaan oo baxaan inqadat ciddatuhunna waa ka ku fasiray suyuuti inqadat ay dhammaato ciddatuhunna ciddadoodu cadadbaxoodu u dhammaado falaa tacduluuhunna ha u diidina khitaabun lilwliyaa'i waa la hadal awliyada lala hadlayo yacnii qofka dumarka cidda weliga u abaa ah lala hadlayaa ay tamnacuuhunna min an yankixna aswaajahunna tacduluhunnu kuu fasiraya tamnacuuhunna buu kugu fasiray ha u diidina falaada waa ka tegey wuxuu uga tegey markuu fasiraayo ikhtisaaran laakiin inay gashay ka dhigan tahay falaa tamnacuuhunna min an yankixna aswaajahunna ha u diidina inay raggoodii guursadaan ha u diidina yacni u guurisaan falaa tacduluuhunna ha waa la hadal lala hadlayo awliyadii dumarka weliyadoodii tamnacuuhunna min ay falaa tamnacuuhunna an yankixna min an yankixna aswaajahunna inay raggoodii guursadaan ha u diidina almualliqiina lahunna yaga furay yacni dumarkaas furay yacni aswaaj waxaa loogu magacaabaya biictibaari maa kaanuu waxay ahaan jireen waagii hore aswaaj u ahaan jireen oo ay dumarkan qabi jireen saasaa aswaaj loogu magacaabay laakiin markan ma qabaan lianna sababa nusuuliha maxaa yeelay sababtay aayaddu ku soo degtay anna ukhta macqil ibni yasaar waa in macqil ibni yasaar saxaabigii laodhan jiray walaashii dallaqahaa zawjuhaa ninkeedii baa furay fa araada an yuraajicahaa wuxuu doonay inuu markaa ceshado wuxuu ku ceshanayo looga jeedaa yacni markaa sida riwaayaadka kale ay caddaynayaan yacni way caddadbaxday dabeedna marka waxa weeye bukhaariga riwaayadiisaaba caddaynaysaa tallaqaha zawjuha fatarakaha xata inqadat ciddatuha fakhatabha aba macqilun saasaa bukhaarigu markaysa markaa uu qoraya marka waxa weeye hadda siiqada uu dhigay kolley uu u soo naqliyey yacni markaa suyuudi xoogaa yara marka waxa weeye yacni ma yara cadda laakiin riwaayada markaysaa bukhaariga sariix ku taho ku caddahay fa araada wuxuu doonaa an raajicaha inuu soo ceshado waxaa loo jeedaa guur inuu ku soo ceshado ila raajacsi waa ka dhammaado way cadad baxdaye fa manacahaa macqil ibnu yasaar baa ka manciyo u diiday kama rawaahu alxaakim waxaa ka fiicnayd riwaayada markaysaga bukhaariga inuu soo naqliyo oo taxaakimka waxaa ka fiicnayd maadaama uu bukhaari dee sixadiisa laysla garanayo inuu iyada soo naqliyo idaa taraadaw markay isla raalli noqdaan ay isku raali noqdaan ay alaswaaj waannisaa labada qolo markay isku raali noqdaan waxaa looga jeedaa ragg iyo dumarkii markay iyagu isku raali noqdaan inay isguursadaan ida taraadaw baynahum iyagu dhexdooda haday isku raali noqdaan ha diidina inay markaa guursadaan raggoodii bilmacruufi ay taraadiyan bilmacruufi ama xaalay macruuf ku dheehan yihiin ay isguursadaan waxa bannaan inaad markaysa markaa xaal ka dhigto xaal ku tacalluq siiso iyo inaad markaa waxaweye taraadiyan masdar yani markaa sifo laga sifaynaayo aad markaysaga ku tacalluq siiso taraadiyan kaa'inan bilmacruuf ama multabisiina bilmacruuf xalay macruuf ku dheehan yihin ay isku raali noqdaan sharcan sharci ahaan macruuf marka waxa ku ah daalika ay kaas annahyu can ilcadli diidmada laydin diidaayo laydinka reebaayo can ilcadli inaad u diiddaan dumarkii ragga u diiddaan yuucadu bihi reebista sidaa laydinka reebayo o laydin diidayo le u diidina yuucadu bihi waxaa lagu waaninaya weji labaad culamada qaar waxay mareen daalika in loo celiyo axkaamta yacni aayaadkan lagu sheegay daalika madkuurkaa la soo sheego axkaamtaa la soo sheegay ah oo xukunkanna ka mid yahay yuucadu bihi waxaa lagu waaninayaa man kaana kii ahaaday yu'minu billaahi mid allah rumaynaya walyowmi alaakhiri maalinta dambe qiyaamada aana rumaynaya maxaa isaga loo soo gaar yeelay xukunku ma gaar buu ku yahay maya gaar kuma aha ee waxaa loo soo gaar yeelay yacni ciddan baa ku intifaacayso raacaysa liannahu almuntaficu bihi kaa allaah rumeeyey iyo maalinta aakhiro isagaa ku intifaacaya laakiin xukunka marka horeba cid walba waa lagu waaninaya laakiin ciddii ku intifaacaysa ee qaadanaysay baa si gaaro loo sii xusay waxaana looga jeedaa wacdi ahaan baa looga jeedaa man kaana yuuminu billahi walyowmi alaakhir iyo tawkiid lagu adkaynaa daalikum kii naas kiinaas cadli diidmada aa yani markaa hablaha u diidaysaan yani raggu inay guursadaan inaa iska daysaan oo ka tagtaan oo ka waantowdaan askaa lakum isagaa khayr idin leh ay khayrun lakum khayr idin leh askaa hadda marka lagama tilmaamayo waa idiin yani khayr badan yahay ee sida kalena khayr waa ku jiraa laakiin sidan baa idiin si khayr badan muraadku maaha waayo sida kale khayr kuma jiro waxaa loo jeedaa ismu tafdiili huna laysa calaa baabi ismu tafdiilku hadda baabkiisii maaha kanaa khayr idiin leh khilaafkiisa khayr idiinkuma jiro wa aharu kanaa tahaaro iyo markaysaa waxaan e, yani nadiifnimo idin leh lakum walahum idinka iyagaba yacni markaa tahaaro iyo wanaag iyo marka waxa nadiifnimona isagaa idiin lima yukhsha cala azawjayni min alriibati bisabab alcalaaqati baynahuma maxaa tahaarada looga cabiriya iyo zakaaga lima yukhshaa waxa laga baqayo daraaddeed cala azawjayni labadii isqabay looga baqaayo waa laba isqabi jiray laakiin markan aan isqabin min alriibati yani marka waxa weeye oo waxa weeye markaa shaki ah waxaa loo jeedaa yacni dembi baa laga tilmaamay bisabab alcalaaqati baynahuma xidhiirka markaysagaa dhexdooda ah aawadeed yacni markaa dembi inuu ka yimaadaa iman karta haddii laba markaa waxawayn yani qofoo isqabi jiray dee la ysu diido iyagoo doonaya inay dib haddana isu guursadaan haddii la ysu diido dee waxaa ka iman kartaa dembi baa ka iman kara waayo labadan qof yacni haddii iyagii ay isku raalli noqdeen markii horena xidhiirkani dee uu ka dhaxayn jiray dee waxa weeye way iskaga dhiiran dhiirayiin dadka kale marka waxaa ka iman karta dee haddii laysu isu diido aynay isdoonayaan yacni markaa xidhiidh aan yacni wanaagsanayn oo dembi ah baa ka dhex dhici kara zine iyo dembi baa iman kara marka si aanay taasi u dhicin yacni waxa weeye waa in laysu guuriya wallahu yaclamu allah waa ogyahay maa fiihi lmaslaxatu waxa maslaxadu ku jirto allah ogyahay culamada qaar waa sii camimeen oo waxay yidhaahdeen allah wuxuu ogyahay yacni markaa wax walba oo markaa waxa weeye khayr iyo wanaag idinku jiro fi alcaajili waalaajil hadday tahay markayse markaa if yo aakhiraba waxa idin wanaagsan allah waa ogyahay khayrku iyo wanaaggu ku jiro wa antum laa taclamuuna idinkuna ma ogidiin dalika kaas fatabicuu amrahu amarkiisa raaca yacni dadku waxa weeye cawaaqibta umuuraha iyagu dee ma oga oo umuuraha qeybku waa ka qarsooye waa ka daahan yahay waxaa laga yaabaa wakhtiyada qaarkood inuu ku xisaabtamo wax yaroo u muuqday oo dabeedna markaa taa uu ku go'aan qaato waxaa laga yaabaa waxa uu diidaayo khayr badan oo kaleo ka dambeeya oo aanu ogayn inuu jiro khayr badan oo ka dambeeya inuu jiraa laga yaaba waxaa laga yaabaa wuxuu jeclaysanayo inayna dan u ahay wa casaa an tuxibuu shayan wa huwa sharun lakum yacni inaad shay jeclaysataan baa laga yaabaa shaygaasina shar idin yahay shay inaad karaahiyaysataan baa laga yaabaa shaygaasina khayr idin yahay marka waxa weeye amarka sharciga in loo hoggaansamo oo la raaco wey yacni dadku cawaaqib alumuur ma oga laakiin allah baa cawaaqib alumuur waxau yidhi waalwaalidaatu yurdicna wlaadahunna xawlayni kaamilayn waalwaalidaatu hooyooyinkii ubadka dhalay yurdicna way nuujinayaan yacnii ha nuujiyaan baa loo jeedaa waa khabarun yuraadu bihi lamru siiqadu waa khabar laakiin macnuhu wuxuu dhacayaa amar yurdicna ay liyurdicna ha nuujiyaan awlaadahunna ubadkooda ha nuujiyaan xawlayni laba sano oo kaamilayni dhammaystiran waajibse maaha labada sano inta ka dambaysa caddaynaysa waa sunne in laba sano loo dhammaystiro naaska inta ilmaha la siinayo liman araada an yutima aradaaca daalika kaasoo xukunka ah nuujinta labada sano la nuujinayaa liman araada wuxuu u sugnaaday cidda doonta an yutimma inuu dhammaystiro alradaacata naas nuugga inuu dhammaystiro ilmuhu naaska jaqayo inuu dhammaystiro kii doona ayuu u sugnaaday xukunkaa in labada sano loo dhammaystiro marka waa laga yarayn karaa laakiin laba sano in laga badiyo ma aha culammadu waxay yidhahaan xaaraan ma aha inkastoo aynu sheegi doonno culamada qaarkood inay yidhaahdeen dhibaatay ilmaha u leedahay laba sano wax ka badan ilmuhu inuu naaska sii jaqo wa cala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf wa cala almawluudi lahu kii ilmaha loo dhalay waxaa ku sugnaaday korkiisao ku waajibay waa aabbihii risquhunna inuu markaa masruufo oo quudiyo hooyooyinkan nuujinaya ilmaha nuujinaya wa kiswatuhunna iyo inuu mariimo oo dhar iyo cuntaba inuu siiyo ayaa markaa ku waajiba korkiisa xaaluu macruuf ku dheehan yahay markaa uu siiyo oo qadarkuu kari karee taaqadiisa ee awoodi kara ayaanu waxba iska hakranayn yacni markaa uu siiyo iyagana anfacayo laa tukallafu nafsun ilaa wuscaha laa tukallafu lagu kallifi maayo nafsun nafnaba ilaa wuscahaa karaankeediiyo awooddeeda mooyaane wax kaloo ka siyaada lagu kallifi maayo laa tudaara waalidatun yaan la dhibin hooyo ilma dhashay yaan la dhibin biwaladiha ay bisababi waladiha ilmaheeda dartii yaan loo dhibaatayn oo lagu dhibaatayn walaa mawluudun lahu mid isaga wax loo dhalay waa aabbihii yaan la dhibin biwaladiha ay bisababi waladihi ilmihiisa daraaddii yaan lagu dhibinoo waxaanu kari karin lagu kallifin wa cala alwaarisi kii markaa dhexlayey yacni markaa aabbaha dhexlayey waxa korkiisa saaran milu daalika yacnii kaasoo kale ayaa saaran fain araada fisaalan can taraadin minhuma fain araadaa labadooduba hadday doonaan waa aabbihiiyo hooyadiiyo fisaalan naaska goyn ay doonaan ilmaha naaska laga gooyo laga jaro can taraadin minhuma naaska goyntaasoo saadiran ka soo fulay can taraadin raalli ahaansho ka soo fulay raalli ahaanshahaasoo minhumaa labadaba xaggooda ka xasiloo ka dhacay aabbihii hooyaduba iskaga raalli noqdeen oo isla oggolaadeen wa tashaawurin iyo shawris ay ka shawreen oo ka tashadeen ka soo fulay oo bimacnaa naaskii laga goynaayo labada sano intayna dhammaystirmin naaska laga jarayo sidaana ay ku tashadeen falaa junaaxa calayhimaa wax dembiya korkooda ma saarna wa in aradtum haddii aad doontaan an tastardicuu awlaadakum inaa markaa cid nuujisa inaa u dalabtaan oo u doontaan awlaadakum ubadkiinna markay hooyadii markaa isku waafiqi weydaan yacnii inay ilmihii markaa naaska jaqsiiso oo taa lagu heshiin waayo cid kale haddii aa ah, markaa doontaan inay markaa cid kale idiin shaksiiso falaa junaaxa calaykum wax dembigi korkiinna kuma sugna aabbayaashii baa lala hadlay idaa sallamtum maa aataytum bilmacruuf haddaad siisaan oo u sallimtaan maa aataytum ay alladii kii aataytum aad siiseen iyaahu isaga bilmacruufi si wanaagsan macruuf xaaluu ku dheehan yahay aad siiseen haddaa u sallimtaan dembi kuma qabtaan inay idiin muujiyaan yacnii hooyadiiyo aabbihii baa kala tegey hooyadii baa la yidhi ilmihii nuuji ujradii baa lagu heshiin waayey yacni markii ujradii lagu heshiin waaye hooyadii waxay qabsatay waxaanu aabbihii awoodi karayn amaba way diidday inay nuujiso xaalka caynkaasa wuxuu markaa raadinayaa cid kale u nuujisa oo uu siiyo mushqaayad cid kaleo u nuujisa oo mushqaayad siiyo ayuu raadinayaa tii hooyadaa muqadamo horraysa hadday taasi suurogeli weydo tan kale dembi kuma qabtaan haddaa markaa ujradoodii siiseen oo u kiraysaan wattaquu allaah allah ka baqa waaclamuu waxaa ogaataan anna allaaha inuu allah bimaa tacmaluuna basiir waxaa samaynaysaan inuu u arag badan yahay oo arkaayo ogaada aayaddan allah wuxuu inoo sheegayaa ilmaha naaska jaqsiinta la jaqsiinayo muddada ugu badana ilmuhu naaska shaqo waalwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayn ilmaha naaska in la jaqsiiyaa waa arrin u fiican waxaanu u qaybsamaa marna waajib buu noqdaa marna sunnuu noqdaa yacni marka qadarka yacni markaa dee lagama maarmaankaa ah horta in la nuujiyaa waxay noqonaysaa iyadu waajib bay noqonaysaa wax kale haddaanu qaadanayna oo ay noqoto naasluugu inuu u tacayunayna markaana waxay noqonaysaa dee waa waajibaysa kamaalkiisuna dee wuxuu noqonayaa in loo dhammaystiraa laba sano sunnay noqonaysa marka qadarka ugu badanee ilma la nuujiyaa wuxuu noqonayaa laba sano waxaa allah ku sheegay intaas inay tahay markaa naasnuugii la dhammaystiro waxaa allah yidhi waalwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayn liman araada an yutima aradaaca naasnuuga haddii la dhammaystiro wax kaloo lagu siyaadiye ma leh marka qadarka ugu badani waa labadaa sano labadaa sano saas aawadeed marka laga hadlaayo axkaamta radaacada iyo naasnuugga ka dhalata ilaa axkaam baa ka dhalatee naaskanuu jaqayaa ilmaha ta'siir iyo saamayn buu ku leeyihi saas aawadeed qofka dumaree jaqsiisaa haddaynay hooyadii ahayd dee hooyay ugu noqotaaba xagga naaska ciddii naaskaa la jaqdayna dee walaalayn markaa u noqdaan xagga naaskay kula walaaloobaya yaa yuxarimu min alradaacati maa yuxarimu min annasab naasnuugga xaggiisa waxaa ku xaaraantinimooba inta nasabka ku xaaraantinimowda in la mida ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa hadda maaragta yacni markaa hooyada nuujinaysa kii irmaaneeyey ila iskama irmaanaane ee u sababta ahaa isaguna aabba ugu noqonaya xagga naas axkaam baa ka dhalanaysa waata xadiiskii saxiixa ku soo aroortay fii saxiix albukhaari waa tii ay ku timi aflax nin la yidhaahdo oo abulqacays la walaala ayaa caaisha oo zawjadii nebiga ah calayhi salaatu wasalaam ka idan dalbay wuxuu idhan kuu soo gala markaasay tidhi maya iima soo gelaysa isaguna waxa weeye ninka eh, qof dumaroo markaa nuujisay caaisha oaan hooyadeed ahayn ayaa markaa ninkan walaalkii qabay markaa dee wuxuu idhi adeer baan kuu ahay aan kuu soo galo markaasay tidhi walaalkaa ima nuujine haweenaydiisaa i nuujisay ee hay soo geli yaa nabigan u sheegtay calayhi salaatu wasalaam markaasay waxay tihi ina aflaxa akhaa abilqucaysi ista'dananii falam aadan lahu aflax ninka la yidhaahdo abulqucays la walaala baa iga idan dalbay yaa markaas ma idmin bay ti markaasuu igu yidhi adeerkaa baan ahay markaasaan ku idhi qisadiibay sidii u marisay nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigu muxuu ku yidhi iidanii lahu fa fainahu cammuk u idan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo galow inuu kuu soo galo waayo adeerkaa weeye haddamarta naasnuugu axkaam baa ka timaada laakiin nisaab buu leeyihi nisaabkiisu waa maxay waa shan goor ilmuhu naaskaa waa inuu jaqay shan goor mid walba iskii u qabsaday iskii uga soo go'ay shan mar oo kala duwan hadduu sidaa u jaqoo dhammaystiran nisaabu radaaca waa xaasil maxramnima ka imanaysa in alla inta nasabka ku xaaraantinimowda in la mida ayaa naasnuugana ku xaaraantinimoobaysa axkaamtaasaa ka imanaysa laakiin wakhtiga axkaamtaasi ka imanaysa waa maxay waa inay xawlaynka gudaheeda tahay labada sano waa inay ku guda jirtaa labada sano waa inay ku guda jirtaa yani saas weeye marka waxaa jira madaahibta qaarkood oo yidhi waxa weeye naasnuugga laba sano ka badiyey madhabka xanafiyadoo kale abu xaniifa isagu wuxuu qabaa soddon bilood inay tahay zufar oo culammada markaysaga xanafiye ka midina wuxuu isaguna qabaa saddexda sanuu qabaa calaa kulli xaal labaduba waa yacni qowlkoodu sawaab ma aha sida aayaddu sheegayso jumhuurka culammaduna ku tageen baa saxan aayaddu waa ridinaysa liman araada an yutima aradaaca waa xawlayn kaamilay waana radaacadii waxay ku dhammaystirmaysaa intaas ahlucilmiga qaarkood waxay sheegeen sida ibnu kasiirkuba tafsiirkiisa ku sheegaayo culamo kalena sheegayaan naas nuugga haddii loo sii wado oo labada sane la dhaafiyo waxaa dhici karta ilmaha dhibaato inuu ku keeno ama badankiis iyo jidhkiisa ama caqligiis inuu dhib ku keeno ayaa laga yaabaa marka saas aawadeed intaa in marka waxa la dhaafiyo ma habboona aayadda waxaa kaloo laga qaadanayaa hooyadii markay nuujinayso ilmihii raashinkeedii iyo dharkeediiba aabbihii bay ku leedahay marka kale dee zawjo ay tahay uu ninku qababa dee nuujinta la'aanteed bay ugu leedahay laakiin marka waxaa laga hadlayaa markay kala tagaan ee qofkii dumar ahay inuu ninku talaaqo waxay ku mutaysanaysaa markaana mariinka iyo masruufkaba jaqsiinta ilmaha ay jaqsinayso waayo ilmahan yar dariiq wax ku gaadhaan ma jiro iyadiina way ku mashquulsan tahay oo aan dariiqeeda ahayn dee marka waa in cuntadeediina la siiyaa yani dharkeediina la siiyaa wa cala lmawlidi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf waa markay mutallaqo tahay marka kale zawjanimada ku mutaysanaysaa Hmm. bilmacruufina waxaa loo yidhi waa qadarka dee waxa weeye uu kari karo ee taaqadiisa ah ee iyagana anfacayo wax taaqadiisa ka baxsan dee lagu kelifi maayo sida aayad sida lagu sii caddeeyey ba aayadda laa tukallafu nafsu ilaa wuscaha marka bilmacruuf waxay faa'iidaynaysaa inay qadra taaqa inay tahay intuu kari karo laa tudaara waalidatu biwaladiha walaa mawluudun lahu biwaladihi laad waa marka yaan la dhibin hooyo sababta ilmaheeda yaan loo dhibin aan la odhan markaysa xon yani waxba laguu siin maayo ilaaba ilaa nuuji ama waxa ku nuujin karayn oo dee ku hayn karayn adaa dhalaye dee intaa markaysa markaasaa doonto markaysaga ka yaab waxaan lagu odhan in sababta ilmaheeda loo dhiba maaha aabbahana sababta ilmihiisa in loo dhiba maaha yani qof walba qofka kale waa inuu dhibtii ka ilaaliyaa iyadoo la kala tegey haddana de waa in markaysa marka waxaan yani laisxaq dhowraa oo lays ilaaliyaa laa tudaara waalidatun biwaladiha waalidatun ma faacil mise waa naa'ib faacil yacni ma wuxuu binaysan yahay lilfaacil buu u binaysan yahay ficilku mise lilmafcuuli e, buu u binaysan yahay labada wajiba waa mareen culammadu qaarba mid bay mareen haddii marka waxa weeye la yidhaahdo mafcuul buu u binaysan yahay laa tudaara yaan la dhibin waalidatun hooyo biwaladiha ba macnuhu dhacay sababta ilmaheeda yaan loo dhibin haddii markaa la yidhaahdo faacil buu u binaysan yahaynoo waalidatun waa faacilkii laa tudaara yayna dhibin waalidatun ay aban aabba yayna dhibin biwaladiha sababta ilmaheeda yayna u dhibin labada wajiib culammadu waa mareen marka waxay xarakadii qablulaakhirka ayaa waxay u qarsoontay nilidqaam idqaamkay u qarsoontay wa cala alwaarisi milu dalik yacnii ka dhexlayay aabbahana isagana markaas saasi si leeg baa saaran ka aabbaha dhexlayayaa loo jeedaa ahlucilmiga qaarkood waxay dhahen waxaa loo jeedaa ilmaha hadduu xoolo leeyahay xoolihiisaa laga masruufayaa aabbihii baaba dhintay aabbihii markuu dhintay ilmihii xooluu leeyahay laakiin waa xoolo agoomeed xoolahaasaa markaysa waxaa masruufka yacni laga bixinaya risquhunna wa kiswatuhunna waayo maslaxadiisa weyn sidaa waa loo fasira waana sida mufasirku markaa marayo aynu akhrin doonno weji labaad waa jiraa oo laga soo wariyey taabiciinta qaarkood qataade iyo suddi iyo xasan iyo cumar bnu khataab oo saxaabada ka mid aan laga soo wariyey inay yidhahaan waariska waxa loo jeeda waaris sabiy sabiga kii dhaxlay waxaa laga tilmaamayaa cidda sabiga markaysagaa dhaxlaysa ee qaraabadiisa dhow ah ayaa haddii markaa aabbihiina dhintay sabiguna aanu xoolo lahayn ee maxramkiisa la odhanayaa marka adigu masruufoo ka bixi markaysa marka waxaan yaani ujradan lagu nuujinayo yacani ka bixi taasna waa qowl culammada qaarkood ay qabaan laakiin madhabka shaaficiyadu waxay leeyihiin infaaqu wuxuu ku waajibaa ama usuul ama furuuc buu ku waajibaa xawaashida kuma waajibayay bay markaa yidhaahdeen laakiin madaahibta sida markaa madhabka xanaabiladoo kale waxay qabaan walaalaha yacni maxaarimta oo xawaashida sida walaalahoo kale iyo waxaweeye markaa waa ka imanayaa in la yidhahdo marka waxa masruufa cid kale oo markaa hadda yani markaa la saara haddayna jirin alaqrab falaqrab alaqrab falaqrab hadduu isagu haysto usuusha iyo furuucda keliya kuma gaarahee yacni xawaashida laftooda markaysagaa maxaarimta waa ku waajibayaa kal ikhwati sidaas yadaana madaahibta qaar baa qaba waana sida markaysa marka hadda aasaartan markaa taabiciinta qaar laga soo warinaya iyo cumar bnu khadaab qowlka laga sheegayay waa siday markaa waxa qabaan waayahay waxaa kaloo aayadda laynoogu sheegay ilmihii naaska marka laga goynaayo xaalka caynkaasa waa in talo yacni markaa lagaga gooyaa oo laga tashadaa oo ilmaha maslaxadiisa la eegaa haddii laysla garto markaa dembi laguma qabo laakiin hooyadii keligeed waa inaynay ka goyn aabbihii hooyadii baaba kala tegey iyadii baa markaa lagu yidhi nuuji yacni saasaa wax lagu siinayey yacni tarafkeeda go'aan intay iska gaadho inay ka goyso iyadaan waqtigiina gaadhin dee xaqu ma leh waa inay noqotaa markaysaga mid e, isla eegeen oo ka tashadeen hadday markaa ku raali noqdaan oo markaysaa arrinkaa tashi ku sameeyaan dembi markaa kuma qabaan dembi kuma qabaan haddii hooyadii nuujin weydo arrinkaasi suuro geli waayo yacni marka hore iyadaa awlo ahe waxay noqonaysaa cid kaloo nuujiso mashqaad ku nuujisa in loo raadiyo wain tacaasartum fasaturdicu lahu ukhraa waa tii aayad kale allah ku sheegaayo hadday isku adkaataan oo hooyaduna meel dee sare ay qabsato aabbihiina meel hoose laysu keeni kari waayo wain tacaasartum fasaturdicu lahu ukhraa mid kale u nuujin doontaan waa mid mushqaayad ku nuujinaysa waxaa mid baa lagu heli karaa qiimo intaa ka jaban allah waxau yidhi waalwaalidaatu yurdicna hooyooyinku waa nuujinayaan yacnii ha nuujiyaan baa loo jeedaa maaha khabar khabarnimo looga jeedo culammadu waxay yidhaahdaan waa khabar macnuhu amar u dhacaayo waa shay xukum ahaan laga tilmaamayo haddii khabarnimo looga jeedayo oo laga tilmaamayo hooyo kastaa waa nuujinaysaa sidaas khilaafkeeda lama arkeen waayo khabarka ilaahay dee ma baaqdo khabarku ilaahay ka warramaa waa wada run marka maadaama hooyooyinka qaarkoodoo dee aan inta nuujin la arkay dee war ilaahay inooga warramay inay mar walba sidaa u dhacayso muraadku maaha laakiin maxaa muraadku yahay muraadku waxa weeyaan xukum weeye in laleeyahay markaas sidaa yeela walwaalidaatu hooyooyinku yurdicna waa nuujinayaan yacni ha nuujiyaan liyurdicna ha nuujiyaan laamku waa laamu lamri awlaadahunna ubadkooda ha nuujiyaan xawlayni laba sano caamayni laba sano kaamilayni oo dhammaystiran sifatun mu'akida waa sifo adkaynaysa xawlayni xawlayni markii la yidhi waa la garanayaa labada sano inay dhan yihiin laakiin waxay aqbali karaan haddaan kaamilayni la raacin lahayn waxaa lays odhan kara dhaha arma i yari ka dhiman taho layska buurageriyey ila way dhacdaay marka si loo garto inay kaamil yihiin baa kaamilayni loogu daray ya labadaas sanooo kaamilayn dhammaystiran labadaas sanooo kaamilayn dhammaystiran sifatulmu'akida waa sifa adkaynaysa liman araada an yutima aradaaca mubtadih baa la qadarayaa daalika madkuurkaa la soo sheegay oo ah markaa laba sanoo dhammaystiran in la nuujiyaa liman araada waxay u sugnaatay kii doona an yutima inuu dhammaystiro alradaacata annaasnuugga inuu dhammaystiro kii doona ayuu u sugnaaday walaa ziyaadata calayhi wuxuu sheekhu ku sii caddeeyey walaa ziyaadata calayhi dheeraad yacni intaa ka badani kuma sugna oo bimacnaa waxa weeye intaa wax ka badanoo naasnuugga muctabarka ah ka midi ma jiro wa cala almawluudi lahu kii loo dhalay ilmaha waxa korkiisa ku sugnaaday ayil abi aabbaha risquhunna yacni markaa quudintooda hooyooyinka u quudinaayo itcaamu alwaalidaati kuwan ilmaha dhalay inuu quudiyo ayaa korkiisa saaran wa kiswatuhunna iyo inuu mariimo oo dharna siiyo cala alirdaaci nuujinta ay nuujinayaan uu ku siiyo idaa kunna mutallaqaatin hadday ahaadeen qaar la furay haddaan la furinee dee la qabo qabniinka la qabo keliya bay ku mutaysanayaan ya quudinta iyo masruufkaba mariinka iyo masruufkaba zawjanimaday ku mutaysanayaan laakiin marka la kala tagee mutallaqa ay noqoto xaalka noocaasa hadday nuujinayaan irdaaca ay nuujinayaan bay ku mutaysanayaan quudinta iyo iyo markaa waxaweye dharka la siinayo labadaba idaa kunna muallaqaat hadday yihiin qaarna furan waxaa laga qaadanayaa aayadda wa cala almawluudi lahu nasabku inuu markaa aabbaha u sugnaanayo ilmaha loogu abtirinayo aabbaha waayo allah wuxuu ihi wa cala almawluudi lahu kii ilmaha loo dhalay idan yunsabu ilaa abiihi aabbihii baa loo nisbaynaya laakiin taa macnaheedu ma aha inay xaaraan tahay hooyada in loo nisbeeyaa mar mar waa dhacdaa hooyada in laysaga nisbeeyo sida nebigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam markuu cabdullahi ibn mascuud sheegaayey man sarahu an yaqra'a alqur'aana gaddan kama unzila falyaqra' biqiraa'ati ibni ummi cabdin baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ku kastay farax geliso inuu qur'aanka u akhriyo isagoo cusub oo daray oo kale ah falyaqra' biqiraa'ati ibni ummi cabdin ina ummi cabdi ummi cabdi waa hooyadii amba cabdullahi bn mascuud hooyadii wey falyaqra' biqiraa'ati ibni ummi cabdin ina ummi cabdi qiraa'adiisa ha akhriyo ya laakiin sida asalka maxay tahay yacni ilmaha waxaa loogu abtiriyaa aabbihiis baa loogu abtiriyaa waayahay bilmacruufi kaa ilmaha loo dhalay korkiisa waxa ku sugan waa aabbihii risquhunna yacni quudinta uu hooyooyinka quudinayo wa kiswatuhunna iyo marinka uu mariimaya waa bilmacruufi xaalu macruuf ku dheehan yahay yacni marka quudintiisa iyo marka kiswadiisa mid walba biqadri taaqatihi macruufka waxaa looga jeedaa qadarkuu kari karaayo yacni marka inuu ku quudiyo yani dharya markaa quudi mid walba laa tukallafu nafsun ilaa wuscaha nafna lagu kalifi maayo karaankeediiy awooddeeda mooyaane laa tudaarra waalidatun yaan la dhibin mid markaa wax dhashay biwaladiha ay bisababi waladiha ilmaheeda dartii yaan lagu dhibin bian tukraha sida in lagu dirqiyo calaa irdaacihi nuujinta uu nuujinayso ilmaha ida imtanacat markay diiddo in lagu dirqiyo oo kale oo laha ilaaba ilaa khasabad ku nuujinaysa la yidhahdo iyadoo diiddan walaa mawluudun ay walaa yudaara mawluudun lahu mid loo dhalayna yaan la dhibin biwaladihi ay bisababi waladihi ilmihiisa dartii yaan lagu dhibin bisababihi bian yukallafa yacni suurada markaysaa markaa lagu dhibaya waxay noqonaysaa ba'daas bian tukraha iyo bian yukallafa labada mid walba oo ba'u taswiir bian yukallafa sida in lagu kallifo fowqa taaqatihi waxaanu kari karayn oo taaqadiisi ka dheeraada ayaa dhibista la dhibaya noqonaysa wa idaafat lwaladi ilmaha in loo idaafeeyo likulli minhuma mid kastoo labada ka midaba iyaga loo tiiriyaa fi lmawdicayni labada mawdic gudahooda midna biwaladiha midna biwaladihi lilisticdaafi waa si markaysa markaa raxmad yaga markaa looga raadiyo inay u naxariistaan oo ilmihii u tudhaan ya waa ilmihiinnii ya yacni markaa dhalitaankii ay dhaleen baa la xasuusinaya si ay ugu naxariistaan wa cala alwaarisi ka dhaxlay waxa saaran ka dhaxlaya waxa saaran ay waarisi alabi ka aabbaha dhaxlaya waxa saaran wa huwa sabiyu waa sabiye ay calaa weliyihi yacni weligiisa waxa sii saaran fii maalihi maalka sabigana ka saaran inuu ka bixiyo mislu daalika taa mid la mida yacnii kii aabbaha dhexlayay oo sabiga ah hadduu xoolo leeyahay waxa saaran intaa in la mida oo isagu waxa u bixin karo waa la nuujinayaa waxaa loo jeedaa mas-uulkiisa weliga u ah ee naadirka u ahe xoolaha u eegaya baa xoolihiisa ka bixinaya ay calaa weliyihi weligiisii waxa saaran fii maalihi maalka sabiga inuu markaysa markaa waxaan yani waxa ka saaran inuu ka bixiyo milu daalika taa mid lamid ay milu ladii cala alabi lilwaalidati min alrisqi waalkiswa kii mid la mida calal abi aabbaha saaraay oo lilwaalidati hooyada u sugnaaday oo min alrisqi yacni quudin ah walkiswati iyo dharsiin ah fain araadaa haddii labadii ilmaha dhalay ay doonaan ay labadii waalid fisaaran naaska goyn fitaaman lahu ilmaha naaska laga gooyo qabla alxawlayni labada sano ka hor saadiran naaska goyntaasoo saadiran ka soo fushay can taraadin raalli ahaansha ka soo fushay ay isaga raali noqdeen ittifaaqin iswaafaq ka soo fushay minhumaa iyagu ay isku waafaqeen oo isaga raali noqdeen wa tashaawurin iyo tashi ka soo fushay baynahumaa dhexdooda ay ka tashadeen litadhara maslaxatu sabiyi fiihi si ay ilmaha maslaxadiisu u muuqato ay uga tashadeen oo isla rogrogeen oo isla eegeen si aslax u ah falaa junaaxa calayhima dembi korkooda ma saara fii daalika arrinkaa gudihiisa ilmaha inay naaska ka jareen oo itifaaqa ku gooyeen iswaafaqa wain aradtum haddii aad doontaan khitaabun lilaabaai aabbayaashii baa lala hadlayaa an tastardicuu inaad cid idin nuujisa u raadisaan awlaadakum ubadkiinna maraadica dumar nuujiya a u raadisaan khayra alwaalidaati aan hooyooyinka ahayn waa markii ay iswaafiqi waayaan ay isku adkaadaan hmm, ama ay diiddo hooyadii dee inay nuujiso ama ujar culus aanu kari karin uu ay qabsato falaa junaaxa calaykum wax dembiga korkeenna kuma sugna fiihi arrinkaa gudihiis inaad dalabteen markaysaga dumar kaleo idiin muujiya idaa sallamtum haddaad siisaan oo u sallimtaan ilayhinna dumarkaa kale maa aataytum waxaad siiseen ay aradtum iitaa'ahu aad doonteen inaad siisaan lahunna iyaga aad min ujrati mushqaayada bilmacruufi xaalay markaa wanaajin ay ku dheehantahay wanaag ku dheehantahay biljamiili si wanaagsan ay ku dheehantahay ka nafsi say naftu inay ku raalli tahay oo si wanaagsan loo bixiyo iyo wax la mida ah. yacnii haddii aa marka mushqaayaddii eh, ugu talagasheen aad siisaan eh, dumarka kalena idiin muujiyaan inaad raadisaan dembi kuma qabtaan haddii hooyooyinkii marka dee ay suuro geli weydeen inay nuujiyaan wattaquu allah allah ka baqa waaclamuu waxaa ogaataan ana allaha inuu allah bima tacmaluuna basiir waxaa markaas samaynaysaan inuu ilaahay u arag badan yahay ogaada laa yakhfaa calayhi shayun minhu wax ka midi kama qarsoomaayo ilaahay allah wax walba waa ogyahay halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk